axaadiis nebi sal اllahu alayh wasalam oo saxiixa buu soo aroorinaya marka waa risaale muhima mawduuceeda aad iyo aada ugu muhima muqadimada waa iska dhaafaynaa waxaynu ka bilaabaynaa sulb اkitaab macnaa laa ilaaha ila اllah wuxuu baabaystay laa ilaaha ila اllah macnaheeda ayuu baabaystay macnaa laa ilaaha ila اllah ay hada macnaa laa ilaaha ila اllah ay laa macbuda bxaqi mid la caabudo bxaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ay mawjuud ilا اllah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane wagayr اllahi allah cidda ka soo hadhay in cubida haddii la caabudo fabibaطilin yani waxaa lagu caabuday bail baa lagu caabuday yani xaq laguma caabudin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi lbail dalika arrinkaas biana allaha huwa alxaqu wuxuu ku dhacay ilaahay inuu yahay ka xaqa ah wa maa yadcuuna kay baryayaan min duunihi allah sokadiina albailu ka baailkaa weeye wa allaha ilaahay huwa alcaliy waa ka koreeya ee alkabiir weynida badan marka aayadda ilaahay wuxuu inoogu sheegay allah oo keliya ayaa xaq lagu caabudaa ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo baail baa lagu caabuday xaq laguma caabudin macnahaasaa aayadduna tilmaamaysa wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi faclam anahu laa ilaaha ila allah faclam waxaad ogaataa annahu ay ana sha'na arrinku laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn weeye allah mooyaane marka macnaha laa ilaaha ila allah waa cibaadada oo rabbi lagu koobaayo oo la tilmaamayo cidda xaq lagu caabudaa allah oo qura inuu yahay macnaheedu waa saas marka laa macbuda xaqun ila allah ama laa macbuda bixaqin ila allah waana isku macne haddaad tidhaahdo mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane laakiin ilaahay in la caabudaa waa xaq iyo haddaad tidhaahdo laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane taqdiirka xaq la qadaraya waa lagama maarmaan waayo waxyaalo badan baa la caabuday rabbi sukadii famaa agnat canhum aalihatm alatii yadcuuna min duuni اllah afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah yacni waxaa aayaad kale inoogu sheegay waxyaalo badan oo baatil lagu caabuday inay jiraan qaar malaa'iga caabuday qaar jin caabuday qaar bini aadam caabuday qaar dhagxan caabuday qaar dhir caabuday qaar xabaalo caabuday yacni waxyaalo badan oo baatil lagu caabuday ayaa jira saas aawadee haddaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah waxa weeye laa macbuda ila allah mid la caabudaa ma jiro allah mooyaane dee waxaa lagu odhanaya waxyaalo badan oo la caabuday baa jira oo qur'aankuna inoo sheegay in waxyaalo kale la caabuday marka maxaa lagu kala saarayaa waxaa lagu kala saarayaa taqdiirka xaq la qadaraayo macnuu wuxuu noqonayaa mid xaq lagu caabudaan jirin allah mooyaane marka ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo waxaa lagu caabuday baail ee xaq laguma caabudin macnuhu saas yadaa buu noqonaya laa ilaaha ila allahuna macnaha looga jeedaa waxay tahay cibaadada in ilaahay lagu koobaayo yani saas wy dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye laa khaalia ila allah mid wax abuuraa ma jiro allah mooyaane ama laa qaadira cala اkhtiraaci ila allah inuu wax abuuro mid kari karaa ma jiro allah mooyaane laakiin macnahaasi macnihii looga jeeday laa ilaha ila allahu ma aha waayo mushrikiintii carbeed waa qirsanaayeen allahoo quri inuu wax abuuro allahoo quri inuu wax arsaaqo waa qirsanaayeen waxay ka muransanaayeen waa maxay waa in cibaadada rabbi lagu koobo taasay ka muransanaayeen taas ayay ka muransanaayeen xataa allah in la caabudo kamay muransanayn gaaladii carbeed waa qirsanayd in ilaahay la caabudo ilaahayna jiro oo isagu wax abuuro isagu wax arsaaqo qul man yarzuqukum min الsamaaءi wاlarضi am man ymliku الsamca wاlabsaara wman yukriju اlxaya min almayit wayukriju اlmayita min alxay waman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah umuuraha shanta haddii la weydiiyo waxay odhanayaan yani sida ayaa sameeya marka la yidhaahdo allah baa sameeya odhanaya ka wax mulkiya wa'ayo ka wax arsaaqaa wa'ayo ka umuuraha maamulaa wa'ayo yani waxay odhanayaan allah may odhanayn marka allah wallaata allah wallaatu may odhanayn ilaahaiyo laataa samayse may odhanayn oo waxyaalaha kale caabudaayaan yani kumay dari jirin inay afcaasha awoodaan ama ay samaynayaan marka mushrikiilcarab waa qirsanaayeen allah oo keliya inuu yahay ka wax abuura ka wax arsaaqa ka wax debera wax maamula sidaa waa qirsanaayeen laakiin waxay ka muransanaayeen cibaadada in ilaahay lagu koobo taasay ka muransanaayeen marka kelmadda laa ilaaha illa allah waxay la macno tahay allah mooyaane cid kale ha caabudina aayaadka qur'aankana inoo sheegayaan faqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi an laa tacbuduu ila allah rusushu inay ku baaqaysay allah cidaan hayna caabudina ayaa laynoo sheegay id jaءathum الrusulu min bayni أydihim وmin khalfihim an laa tacbuduu ila allah aayaadka qur'aanku saasay inoo sheegayaan marka laa ilaaha ila allah iyo yani cid kale ha caabudina allah mooyaane waa isku macne wuxuu kaloo soo arooriyey sheikho aayadda uu ilaahay yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaa lagu bilaabay in loo aqoon yeesho laa ilaaha ila allah bukhaari saxiixiisa wuxuu yidhaahdaa alcilmu qabla alqawli waalcamal ogaanshaha ashyaada la ogaaday la bartaa yani cilmiga sharcigu ujeedaa wuu ka horeeyaa odhaahda wax la yidhaahdo iyo camalfalka labadaba waa ka horeeya waayo ilaahay wuxuu ku bilaabay cilmiga faaclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambika walilmu'miniina wlmu'minaat istikfaarkii markii dambaa la amray marka laa ilaaha ila allahu macnaheeda in la garanaayaa culammadu waxay yidhahdeen waa shardi oo ruuxii laa ilaaha ila allahu anfici mayso haddaanu macnaheeda garanayn garashada la sheegayana waxaa looga jeedaa garasho duuduubaa laga tilmaamaya garasho duuduuba ayaa laga tilmaamaya cilmi mufasala lama shardiyo waa cilmi mujmalah ogaal mujmalah oo ruuxu garanaayo ka cibaadada u xaqle ee in la caabudo ay tahay inuu allaah yahay cid allah ka soo hadhayna ciday doontaba ha noqotee in la caabudaa inay baail tahay oo ayna xaq ahayn waa inuu intaa ogaadaa ugu yaraan waa inuu intaa ogyahay macnaa muxamadu rasuul اllah muxamadun rasuulu llah macnaha ay leedahay ay hada mabxaثun ay la matbuuca bxaqin ila rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam muxamed waa rasuulkii ilaahay macnahay leedahay waxay tahay laa matbuuca bixaqin mid la raaco bixaqin xaq lagu raacaa ma jiro ilaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay mooyaane sala allahu alayhi wala aalihi wasalam yani basharka ama makhluuqaadka dhexdooda cidda raacitaanka loo gaari yeelayaa waxay noqonaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wagayru rasuuli illaahi rasuulka ilaahay ciddaan ahayn sala allahu alayhi waala aalihi wasalam in utubica haddii la raaco fii laa daliila calayhi waxaan daliil loo haynin oo daliil aanu ku sugnayn lagu raaco faqad itubica xaqiiqe waa la raacay bibailin baail baa lagu raacay rasuulka sal allahu alayh wasalam laakiin itibaaca la raacaya oo wada xaq baail ma leh waana layna amray inaynu rasuulka sal allahu alayh wasalam raacno qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ittabicuu raaca maa unzila kii la soo dejiyey ilaykum idinka laydinku soo rogay oo laydiin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigii laydinka soo dejiyey kaa raaca waa waxyigaa walaa tattabicuu ha raacina min duunihi allah sokadii wliyaaa yani awliya ha raacina manaa cidaa markaa kalaad jeceshihiin yani ha raacina intaa waxyiga khilaaftaan cid kale ha iska raacina qaliila ma tadakkaruun waana yarbaa waantoobaysaan ama wakti yarbaa waantoobaysaanoo waana qaadanaysaan marka waxaa la yidhi ittabicu maa unzila ilaykum min rabbikum waxyiga raaca waxyigaana waxaa lagu soo dejiyey nebi moxamed sal allahu alayh wasalam marka rasuul lahi moxamed sal allahu alayh wasalam in la raaco ayaa ka soo baxaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartaye laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan mid kala xukumaaya fii ma shajara baynahum waxa dhexdooda iska gala ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan mid kale xukumaaya ilaa ay kaaga dhigtaan ma rumaynayaan uma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda xarajan wax markaa yani dhiba aynay ka helin cidhiidhi ah iyo diiqadooda aynay ka helin mima qadayta yani ay min qadaa'ik ama min aladii qadaytahu kaad ku xukmiday waa inaynay markaa dhibsan ama markaa karaahiyaysan ama aynay ka diiqadoon wayusallimuu ay nabadgeliyaan yani nusuusta tasliima nabadgelin ama wayusallimu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansi ay hoggaansamaan haddii lagu fasiro wayusalimu ay nabadgeliyaanna waxaa loo jeedaa waa in naskii ama aayaddii ama xadiidkii waa inaan la beenin waa in la nabadgeliyo oo aan la bushin oo aan laga shakiyin oo aan la ictiraadin oo la bushiyin yani markaa saasaa laga tilmaamaya wayusalimu tasliiman hogaansi ay hogaansamaan oo daahir ahaan iyo muuqaal ahaanna ay u hogaansamaan ilaa saddexdaa umurood dhacdo yani iimaan lagama helin marka rasuulka sal allahu alayh wasalam in xaakim laga dhigto baa ugu horaysa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka marka waxaa ka soo baxaysa tajriid lmutaabaca lirasuul sal اllahu alayh wasalam raacitaanka in rasuulka sal اllahu alayh wasalam loo gaar yeelo ayaa ka soo baxaysa waayo rasuulkii cid kale laguma ladhin bini aadam kaloo la raaciyey ma jiro oo lama odhan rasuulkiiyo ciddaas lama odhan ama waxa weeye raacitaanka rasuulka la raacayo sal اllahu alayه wasalam de wuxuu noqonayaa in eh, allah la aطeecay buu noqonaya man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah ku kastoo rasuulka aطeecaa allahna waa aطeecay waatuu ilaahay uu yidhi marka aayadda waxay u fasirmaysaa mar in looga jeedo yani iimaanka la nafinayo aslu اliimaan oo imaamka asalkiisiibaa mar la waayayaa marna waxaa la waayayaa kamaalahu waajib imaamkii kaamilka ahaaye laynagu waajibiyey ayaa marna la waayayaa marka ruuxa mar wuxuu noqonayaa yani faasiq ayuu noqonayaa muslim ah marna wuxuu noqonayaa kaafir tegitaanka uu xukunka ka tegey yani labadaas ayuu marba mid yani noqonaya tafsiilka ahlu sunna waljamaca ay qabaan saas iyadaabuu noqonaya haddii waxa weeye oo sharciga ka shakiyo amaba uu necbaado la colloobo yada wuxuu noqonayaa asluliimaanba in la waayey oo dee buu noqonaya laakiin waxa weeye haddii sidaas aynay ahayn oo uu shareecadii ictiqaadsan yahay oo uu shareecadii raalli ku yahay ha yeeshee markaysagaa dhacdada uu daahir ahaan ugu hogaansami waayey oo uu u camal fali waayey u qaadan waayey markaana wuxuu noqonayaa faasiq وqاaل تaعaaلى ilahay wuxu uhi وma kana لمؤمiن وla مؤminaة إida qضى الله ورasuuله أمرا أn yakuna lahm الkhيaraة min أmrihim وma kana لمؤمiن yani uma sugna ruux muumina oo rag ah walaa muؤminaةi iyo ruux imaan leh oo markaa dhadig ah idaa qada allaahu goortuu ilaahay xukumo wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu ay xukumaan amran arrin ay xukumaan yacni uma sugna an yakuuna lahum inay u sugnaato alkhiyaratu kala doorasho min amrihim umuurahooda iyagu siday doonaan ma dooran karaan ee sidii ilaahay iyo rasuulkiisu ay sheegeen ayay ilaaba ilaa inay raacan tahay waman yacsi illaaha ku kastoo allaha caasiya warasuulahu rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam caasiya khilaafa faqad dalla xaqiiqe waa habaabay ama waa lumay dalaalan baadi mubiinan ay bimacnaa bayinan cad ayuu markaa lumay marka aayaddanna ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa ruuxu hadduu iimaan leeyahay labyo dhadig kuu doonaba ha noqdee sida ilaahay iyo rasuulkiisu xukumaan inaan inuu khilaafo aynay ahayn aynay u bannaanayn inuu khilaafaa ee waajibku ay tahay inuu u hoggaansamo raaco sidaasaa aayadduna tilmaamaysa marka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa in la raacaa cidda laakiin rasuulka ka soo hadhay sala allahu alayh wasalam bini aadamka ka mida ah, raacitaanka la raacayaa waa muqayad waxay ku dabrantaoo ku xidhan tahay raacitaanka ilaahay ay raacaan iyo rasuulkiisa raacitaanka ay raacaan laakiin rasuul lahi muxamed sal اlahu wasalam raacista la raacaya waa muطlaq waa sii daysanta wax walba waa in lagu aeecaayo lagu raacaa wax walba waa in lagu aeecaayo lagu raacaa waayo xaq waxaan ahayn dadka amri maayo baailna ma amraayo wamaa yanطiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waatuu ilaahay uu yidhi yani nebigu sal اlahu alayه wasalam wuxuu ku hadlayaa waa xaq un waa waxyi un yani saas wy laakiin haddii la yidhaahdo madaxda ha la maqlo ha la ateeco madaxda muslimiinta ah ama waalidada ha la maqlo ha la ateeco ama la yidhaahdo dumarku raggooda ha maqlaan oo ha ateecaan yani ama la yidhaahdo culammada ha la ateeco daacadaa marka la ateecayaa waxay ku dabran tahay ateecitaanka ilaah iyo rasuulkiisa ateecayaan hadday caddaato inay shareecadii khilaafaan oo wax shareecadii khilaafsan ay amraan cidnaba lagu ateeci maayo laa طaacata limakhluuqin fii macصiyati اlkhaaliq makhluuq laguma ateecaayo caasiyitaanka la caasiyayo la khilaafayo ilaahay khaaliqa ahaa ilaahay khilaafka la khilaafaayo la caasiyayo makhluuq laguma ateecaayo saas madaxda markii laga warramaayo waatuu nebigu yidhi salى اllahu alيه wasalam fain amara bimacsiya falaa samca walaa طaaca hadduu macsi amro maqal la maqlayo iyo aطeecitaan la aطeecayaa ma jirto waxaa loo jeedaa macsidaasaan lagu aطeecayn laakiin wixii macsida ka soo hadhay waa lagu aطeecayaa macsida wixii ka soo hadhay waa lagu aطeecayaa saasaa laga tilmaamaya ayna allah yani ilaahay xagguu joogaana waa la odhan karaa waayo rasuulu llaahi moxamed sal allahu alayh wasalam baaba yidhi oo nebi moxamed sal allahu alayh wasalam sida xadiidka inoo iman doona ku sugan waxa uu gabadhii weydiiyey addoonta ahayd ilaahay xagguu joogaa buu weydiiyey rasuulkaa weydiiyey sal allahu alayh wasalam marka inaynay mamnuuc ahayn in la yidhaahdo ilaahay xagguu joogaa bay ku tusinaysaa mar hadduu rasuul lahi mxamed sal اlahu alayh wasalam isagu yidhi isaguna marka waxa wey dadka uu ilaahay ugu yaqaan ana aclamukum biاllahi waakhshaakum lahu baa rasuulku yihi sal اlahu alayh wasalam anaa ilaahay idinku aqaano rasuulku yihi sal اlahu alayh wasalam anaana idinku cabsi badan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alraxmaanu ilaah raxmaankii cala alcarshi istawa carshiguu ka korreeyey carshiga ayuu ka koreeyey ilaahay istawa waxay ku fasireen yani abulcaaliya iyo mujaahid oo taabiciinta ka mida ah, midna wuxuu ku fasiray calaa midna wuxuu ku fasiray irtafaca mujaahid wuxuu ku fasiray calaa abulcaaliyana wuxuu ku fasiray irtafaca waana isku macne waana isku macne marka waxa weeye ilaahay waa ka koreeya macnaheedu tahay korayntaasina waa korayn yanii ilaahay u habboon oo qaabkeeda aynaan garanayn sida laynoogu sheegayna aynu u rumaynayno kayfka iyo qaabka tafaasiil inaynu ka sheegno waa ka gaabsanaynaa waayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa qaabka uu ilaahay yahay isaga mooyaane cid kale ma oga marka sidaa laynoo sheegay keliya inaynu rumayno baa ina saaran yani aynaan ka gudbinna nusuustu waxay inoo sheegto aynaan dhaafin waayo waa arrin haybiya caqligu booskuma leh tafaasiisha sifaatka ilaahay caqliga keliya laguma garan karo markaa sharciga waa in loo daba fadhiyaa sharciguna wuxuu sheego waa in loo hogaansamaayo la raacaa oo la rumeeyaa sidaas wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi uma stawa intaa dabad ilaahay waa ka korreeyey cala carshi carshiguu ka korreeyey fii sittati mawaadica min alqur'aan sidaa waxa uu ku yidhi ilaahay lix meelood oo qur'aanka ka mid ah waana suuradda acraaf wa alacraafu aayadda afariyo kontonaad iyo yunus aayadda saddexaad iyo racdi aayadda labaad iyo suuratu alfurqaan aayadda sagaaliyo kontonaad iyo suuratu sajda aayadda afraad iyo suuratu alxadiid aayadda afraad marka istiwaaga carshiga lagu qaydayaa toddoba goor buu qur'aanka ku soo arooray wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa alqaahiru ilaahay waa ka dirqiya fawqa cibaadii yacnii addoommadiisa korkoodana ku sugan waxaa kuu bannaan fawqa cibaadihi inaad ka dhigto khabarun bacda alkhabari aad tidhaahdo wa alqaahiru waa ka dirqiya addoommadiisa fawqa cibaadihi addoommadiisana ka korreeya wey ama wuxuu addoommadiisa dilqiyaa xaal uu yahay kaa'inan fawqa cibaadih uu addoommadiisa ka sarreeyo waana isla macni waana xaala laazimay noqonaysa marka ilaahay inuu sarreeyo ayaa laga qaadanaya wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi yakhaafuuna rabbahum min fawqihim yakhaafuuna waxay ka baqayaan rabbahum rabbigood bay ka baqayaan min fawqihim xaaluu rabbigood yani ka sarreeyo ayay malaa'igtu ilaahay ka baqayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan malaa'igtu maa yu'maruuna kii la amro wixii la faray samaynayaan oo fulinayaan wa tacaala ilaahay wuxuu uhi ilayhi ay ila allah xagga ilaahayba yascadu uu u korayaa alkelimu kelmadaha aayibu wanaagsan odhaahyada wanaagsani xagga ilaahay bay u korayaan walcamalu saalixu camalka wanaagsanna yarfacuhu ay yarfacuhu allah ilaahay baa kor yeelaaya oo sare u qaadaya marka ilayhi damiirku wuxuu u noqonayaa ilaahay taasna waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu sarreeyo maadaama la yidhi xagga ilaahay baa kelmadaha wanaagsani u korayaan dee ilaahayna waxa weeye inuu sarreeyo ayaa laga qaadanaya can abi hurayraa radia allaahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey la raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu laahi sal اllahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi lamaa khalaqa allahu lkhalqa markuu ilaahay abuuray khalqiga makhluuqaadka markuu abuuray kataba fii kitaabih wuxuu ku qoray kitaabkiisiibuu ku qoray fa huwa kitaabku cindahu agtiisuu ahaaday fawqa alcarshi carshigana waa ka koreeya ina ramatii muxuu ku qoray ina raxmatii naxariistaydu halabat waxay ka qaalib noqotay adabii cadhadaydaay ka qaalib noqotay cadhadayda ayay ka qaalib noqotay sidaasuu ilaahay qoray akhrajahu lbukhaariyu fii awali bad'i lkhalqi bukhaari waa soo saaray xadiidkana wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa saxiixa ah badءu اkhalqi kitaabka la yidhaahdae صaxiixa ka midka ah awalkiisu ku soo saaray wa fi tawxiidi kitaabu tawxiidna waa ku soo saaro صaxiixa ka mid ah wa muslimu fi tawba muslimna wuxuu ku soo saaray yani kitaabu tawba oo isaguna صaxiixiisa ka miduu ku soo saaray wejiga lagala baxaya ama laga deliishanaya waxay tahay fahuwa cindahu fawqa اlcarshi yani kitaabka uu ilaahay qoray ee uu ku qoray ina raxmatii halabat adabii rabbi agtiisuu ahaaday kitaabkaasi carshigana waa ka sarreeya marka halkaa waxaa laga garanayaa ilaahay carshiga inuu ka koreeyo ayaa laga garanaya can mucaawiyaa bni اlxakami mucaawiyo ina xakama waxaa laga soo wariyey asulami radia allahu canhu qaala inuu yidhi xadiisku waa dheeraa waxaa ka mid ahayd kaanat lii jaariyatun waxay ii sugnaatay gabarh addoon ah tarcaa hanaman lii waxay ii raaci jirtay adhi ii sugnaaday bay ii raaci jirtay waxay igu raaci jirtay qibala uxudin xagga markaa uxud buurta uxud la yidhahdo xaggeeda waljawaaniyati iyo buurta jawaaniye la yidhahdo xaggeeda iigu raaci jirtay faطalactu daata ywmin waxaan taalacday oo dheehday maalin maalmaha ka mida faida di'bu waaba yadii oo markaa yaygu qad dahaba bishaatin uu kala tegey naaf min hanamihaa adhigeedii ka mida bimacnaa adhigay la joogtay ka mida wa ana rajulun mucaawiyaة bnu اlxakam wuxuu yidhi waxaan anigu ahay nin min bani aadama ubadka aadam ka mida tafyiirtii nebi aadam baan ka mid ahay aasafu kamaa ya'safuun aasafu waa cadhoonayaa kamaa ya'safuuna siday bini aadamku u cadhoodaan baan u cadhoonayaa markii adhigiioo neefba halka cunay aan arkay anna bini aadan baan ahoga cadhooday laakinnii sakaktuhaa sakatan dhirbaaxaan dhirbaaxay faataytu rasuul lahi sal lahu alayh wasalam markaasaan waxaan u imi buu yidhi nebiga sal lahu alayh wasalam baan u imi oo bimacnaa qisadii baan u sheegay facadama dalika calaya nebigu waa igu weyneeyey facadama dadu waa shidan tahay waa weyneeyey daalika taas nebigu waa weyneeyey wax weyn inay tahay ayuu tilmaamay calaya dushayda waa igu weyneeyey qultu waxaan idhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahay ow afalaa uctiquhaa ma xoreeyaa qaala wuxuu idhi iitini biha ii keen buu yidhi faataytu biha waan u keenay faqaala laha wuxuu ku yidhi gabadhii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ayna allaahu ilaahay xagguu joogaa ayuu ku yidhi qaalat waxay tidhi gabadhii fi samaa'i yani cirkuu ku sugan yahay marka fi samaa'i waxaa looga jeedaa bimacnaa cala asamaa jinsiga sama la yidhaahdu ka sarreeyaa ayaa loo fasiray laba tafsiir bay culammadu ku fasireen in la yidhaahdo samaa waxaa laga tilmaamayaa muطlaq اlculuw wixii kaa koreeya dhammaan sama waa la yidhaahdaa anzla min الsamaaءi maءa yani samadana waxaa looga jeedaa marka daruuraha ayaa looga jeedaa marka wixii kaa sarreeya sama waa la yidhaahdaa marka haddii la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa un xagga sare fi sama bimacnaa fi lculuw xagga sare uu ku sugan yahay baa macnuhu u dhacaya oo waa sarreeya markaa fiidana baabkeedii baad u daynaysaa waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdo sama waxaa laga tilmaamayaa samadii yani toddobada ahayd marka asha ku jirtaa jinsiye ah oo jinsu samaa baa loo jeedaa marka fi samaa bimacnaa cala asamaa jinsiga sama la yidhaahdo toddoba ka kooban ayuu ilaahay ka sarreeyaa fiiduna waa bimacnaa cala fiiduna calaa bay la macno tahay fasiiruu fi اlardi arlada socda marka la yidhi ma waxaa loo jeedaa arlada dhex xula sida isxabaalka miyaa loo jeedaa maya fiida dhexgala lagama tilmaamaye waxaa looga jeedaa cala alardi baa marka fasiru fi lardi waxaa looga jeedaa ay fasiruu cala alardi arlada korkeeda socda ayaa looga jeedaa marka tanna waa saasi laeg fi samaa waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa cala asamaa jinsiga sama la yidhaahdo ayuu ka sarreeyaa baa laga tilmaamaya waxaa la mida xadiidka odhanaaya irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa'i waxaa u naxariisataan man fi lardi loogama jeedo arlada gudaheeda waxa ku jira markaa waxa wey masas iyo bahalo ah oo naxariisa loogama jeedo waayo waxaa laga tilmaamayaa taxdiida raxmadda laynagu boorinaayo marka arlada korkeeda waxa ku sugan ayaa looga jeedaa u naxariisa yarxamu man fi اlardi bimacnaa man calى اlardi arlada korkeeda waxa ku sugan u naxariista yarxamkum man fi الsamaa ay man calى الsamaa fiihi xadiidka waxay ku soo aroortay laba goor irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsamaa'i marka fi اlardi iyo fi الsamaa labaduba bimacnaa calaa labaduba calaa bay la macno tahay marka tanna waa saasi la eg oo saas oo looga jeedo qaalat waxay tidhi fi samaa'i ay bimacnaa cala asamaa jinsiga sama la yidhaahdu ilaahay ka sarreeyaa oo toddobada samaba ilaahay waa ka sarreeya ama fi samaa'i bimacnaa fi lculuw xagga saruu ku sugan yahay labadaa tafsiir baa lagu fasiray labada tafsiirba waa sax qaala man ana wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam man ana anigu kumaan ahay qaalat waxay tidhi anta rasuulu llahi adigu waxaa tahay rasuulkii ilaahay sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu yidhi sal اllahu alayh wasalam actiqhaa fainaha mu'mina xoree buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam fainahaa iyadu mu'minatun mu'minad weeyaan mid iimaanla weeyaane xoree saasaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay in la odhan karo ayna allah ilaahay xagguu joogaa in la odhan karo maadaama uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanaya ayna allah in la odhan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa jawaabta saxana lagu jawaabayaa inay tahay fi samaa ama wax la macnaa yacnii samada ayuu ilaahay ka sarreeyaa samaawaadka waa ka korreeyaa in sidaa lagu jawaabaa inay tahay jawaab saxan xadiiskuna waa xadiis صaxiixa akhrajahu muslimu imaam muslim baa ku soo saaray صaxiixiisa fi kitaabi اlmasaajid wa mawaadic الصalaa marka muslim baa صaxiixiisa ku soo wariyey waa xadiis صaxiixa weyi aayaadka qur'aankana waa ku sugan tahay ilaahay fi الsamaa in lagu sifeeyey aamintum man fi الsamaa'i am amintum man fi الsamaa'i waxaa loo jeedaa allah marka waxa weeye aayaadka qur'aankana saasay u soo xadiidka oo keliyana ma ahe axaadiid kaleba waa ku soo fi samaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga intabaa ku soo ilaa kaana aladii fi samaai saakitan calayha fi samaa baa la yidhi marka axaadiis badan ayay ku soo calaa kulli xaal ilaahay inuu sarreeyo adillo ama daliilo badan baa laga qaadanayaa oo aayaad iyo axaadiisba leh yacni aayaadka istiwaaga aayaadka sheegayaa ka mida aayaadka soo dejinta sheegayaa ka mida yani waxa weeye oo la tilmaamaayo qur'aanka ilaahay inuu soo rogay tanziilu min xakiimin xamiid tanziilu min araxmaani araxiim yani waxa weeye waxaa laynoo tilmaamaya qur'aanka ilaahay inuu soo dejiyey xaggee wax laga soo dejiyaa dee meel saraa wax laga soo rogaa marka ilaahay inuu sarreeyo ayaa laga qaadanaya wahuwa alcaliyu alcaiim ilaahay waa ka koreeya yani qaar baa waxay odhanayaan ilaahay qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo awood ahaan buu u korreeya waxaa la odhanayaa si walba ilahay waa u sarreeya xagga awoodda xagga sharafta xagga daatada yani markaa korrayn baa u sugnaatay weji kastaba si kastaba ilahay waa u sarreeya yani saasay ahlusunna waljamaca qabaan sidaas ayaa ahlusunna waljamaaca ay qabaan marka salaadda la tukanaayo sujuudda maxaa la yidhahdaa subxaana rabbiy alaclaa وبxamdi subxaana rabbiya alأعlىa وbxamdi waxa xumaan ka naزahan oo ka dheer ilaha koraynta badan marka ilaahay waa sarreeya marka la baryaayo ilaahay gacmaha saraa loo taagaa maxaa gacmaha sare loogu taagayaa ilaahay baa sarreeya oo inaga koreeya ilaahay marka adilada sharcigu saasa inoo tilmaamaysa saas aawadeed in la yidhaahdo ilaahay daatadiisu meel walba waa ku sugan tahay ilaahay meel walba waa joogaa oo khalqigo dhan buu ku dhex jiraa waa caqiide baaila ah waa caqiide baaila bale gaalnimo ah ahlu sunna waljamaca ma qabaan waxaana ka hor imanaysaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga intaba waa ka hor imanaysa intaba waa ka hor imanaysa saas aawadeed imaam ibnu khusayma oo a'immadii waaweyneed ka mida salafka waxa uhi man lam yuqira biana allaha fawqa asamaawaati cala carshi baa'inu min khalqihi istataabu fain taabau ilaa duribat cunuqu kaan marka waxa weeye qirin ilaahay inuu sarreeyo oo carshigiisa ka koreeyo oo khalqigiisa ka dhex baxsan kaan sidaa rumaynoo qirin waa la toobad weydiinaya ka toobad keenoo ka soo noqaa la odhanaya hadduu qiri waayo oo yidhahdo ilaahay meel walba waa joogaa yani waxa weeye ka toobad keen baa la odhanaya hadduu toobad keeno waa la daynaya haddii kalena kurkaa laga jaraya bimacnaa gaalnimaa loo dilaya gaalnimo ayaa loo dilaya marka ilaahay waa sarreeyaa sarraynta ilaahay sarreeyo waa in la rumeeyaa yacni a'immadii islaamkuna sidaasay dhammaantood qabeen dhammaantood sidaas ayay markaa qabeen marka waxa weeye qur'aanka xagga saraa laga soo dejiyey yani aayaadku waxay inoo sheegayan ilahay inuu sarreeyo waxay inoo sheegayaan carshiga inuu ka korreeyo axaadiistu saasay inoo tilmaamaysaa yani marka waxa weeye culamada qaarkood waatay yidhaahdeen waxaa la helayaa oo qur'aanka laga helayaa saddex boqol oo daliil oo saddexda boqolba ku tilmaamayaan ilaahay inuu sarreeya ayaa qur'aanka laga helaya qaarkood waaba ka sii badiyeen oo culamada shaaficiyada qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen kun daliil baa qur'aanka laga helaya kun daliil oo intuba tilmaamayaan sarraynta uu ilaahay sarreeyo ay tilmaamayaan ha koreeya ilaahay laakiin khalqigiisa meel walba waxa ka dhacaya ilaahay waa ka warqabaa waana og yahay waa taalacanaya waa arkaya wax ka diimoon ama ka qarsooni ma jiro yani sidaas iyada ah weeyaan marka aayaadkii axaadiista mawduuca sheegayana waa badan yihiin culamada qaarkoodna kutub gaaray ka alifeen waxaa ka mid ah abu cabdillaahi dahabi kitaabu ka alifay alculuw lilcaliy alcaiim la yidhaahdo ayuu ka qoray masaladaas oo aayaadka iyo axaadiista iyo aqwaasha culamada in badan uu soo aroorinayo muwafaq ibnu qudaama isaguna wuxuu ka alifay risaalo la yidhahdo alculuw ayuu ka alifay marka culammadu kutub اlictiqaadna aad iyo aad bay ugaga warramaan aad iyo aad ayay ugaga warramaan oo masalada noocaasa ay uga hadlaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد مراتب الدين ثلاث مرتبتها الدين وصدح وهي الإسلام والإيمان والإحسان وحيهين صدح راسي وإسلامك إسلام لماذا يا إيمانك يا إحسانك أصم فلأة وصدح ذا مرتبة مرتبة إسلام لماذا أبوه الرئيسة ta iimaankaa ku xigta ta ixsaankaa ugu dambaysa uguna fadli badan mid waliba ta ka horaysana waa koobsanaysaa ziyaadana waa ka leedahay dheeraadna waa ka leedahay oo iimaan iyo islaamnimada iimaanka yani markaa waxa weeye islaamnimana waa ku guda jirtaa dheeraadna waa ka leeyahay dheeraadna waa ka leeyahay ixsaankuna waa saas si la-eg iimaanku waa waxa wey waa islaam waziyaada waa islaam wax weheliyaan ixsaankuna labada martabee horeba waa koobsanaya saas aawadeed mu'miniintu waa qayb muslimiinta ka mida muxsiniinta oo kuwa samafalay ahina waa qayb mu'miniinta ka sii mida تعريف الإسلام وهذا الترتيب أخرجه مسلم في الإيمان tartiibtaa in sidaa loo kala hormariyo waxaa soo saaray yani imaam muslim baa ku soo saaray kitaabu liimaan oo saxiixiisa ka mid a can cumara cumar ibn khaaab buu ka soo wariy waa xadiidkii macruufkee la yaqaanay xadiidu jibriil weeyi tacriif alislaam qeexista islaamka hada mabxahu alislaamu huwa alistislaamu lilahi bitawxiid islaamku walistislaamu waa isdhiibis lilaahi ilaahay laysu dhiibo bitawxiidi keliyayn la keliyaynaayo laysugu dhiibo walinqiyaadu lahu in allah loo hogaansamo weeye biaacati aeecis la aeecaayo loogu hogaansamo waalkhuluusu waa ka bixitaanka walbaraa'atu laga beri noqdo min ashirki gaalnimada iyo walbidaci bidcooyinka iyo wa ahlihimaa ehelkoodaba laga beri noqdo saddexdaa umuradoo laysu geeyaa islaam laysku yidhaahdaa allah waa in la keliyeeyaa oo la waxidaa marlabaadka waa in ateecitaan la ateecayo loogu hoggaansamaa oo qabuul iyo iltizaam waa in lala yimaadaa aqbalaad la aqbalaayo iyo hoggaansi loo hoggaansamaayo waana in laga beri noqdaa shirkiga iyo mushrikiinta gaalnimada iyo gaaladaba waa in laga beri noqdaa yani gaalnimada wax xunta waa laga beri noqonayaa meeshay gaalnima ku jirto waa gaalada ee iyagana waa in laga beri noqdaa yani qurunka iyo ehelkoodaba waa in laisla tuuraa qaala allahu tacaala ilaahay waxau uhi ina diina diinto cinda allahi ay almardiya laga raalida yahay ama almaqbula la aqbalayaa cinda allahi ilahay agtiisa alislaam waa islaamnimo diinta ilahay agtiisa la aqbalaya ama laga raalida islaamnimo weeye wa tacaala ilaahay waxau ihi waradiitu lakum waxaan idinka raali noqday alislaama islaamka diinan xaal uu diin yahay ayaan idinka raali noqday wa tacaala ilaahay wuxuu ihi waaniibuu noqda ilaa rabbikum xagga rabbigiin u noqda وأslimuu lahu ilaahay u hogaansama min qabli an yأtiyakum intaanu idin iman ka hor alcadaab cadaabe ayna idin iman uma laa tunsaruuna dabeedna aan laydin gargaari waayin adaabka hadduu idin yimaado laydinma gargaarayo macnuu saasuu dhacaya وqaala tacaalى ilahay wuxuu uhi falaa tamuutuna ha dhimanina ilaa وantum ilaa wlxaal antum xaala atiin idinku mooyaane muslimuuna qaar muslimiina atiin mooyaane xaalad kale ha dhimanina وqاala tacaalى ilahay wuxu uhi walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa waantum muslimuun xaaladaa muslimiintihiin mooyaane xaalad kale ha dhimanina xaala muslimiintihiin u dhintaa siday taasi ku dhacaysaana waxay tahay waa in islaamnimadii qofka uu daa'imo oo uu joogteeyo si geeridu markay u timaadoba ay ugu timaaddo isagoo muslim sida uu ku dhimanayaa isagoo muslima waxuu noqonayaa inuu islaamnimadii joogteeyo daa'imo aanu marnaba sii dayn si geeridu markay u timaadaba ay ugu timaado isagoo muslima wa tacaala ilaahay waxau yidhi afagayra diin illaahi ma diinta ilaahay diinaan ahayn bay yabquuna raadinayaan oo doonayaan walahu ilaahay oo qura aslama waxa u hoggaansamay man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood iyo walardi cidda dhulka ku sugan dhammaantii طawcan wa karhaa xaalay ilaahay aطeecayaan ayay u hoggaansameen ay raalli ku yihiin iyo wakarahan xaal ay dirqisan yihiin oo la khasbay yani mid walba rabbi waa ugu hoggaansamay marka mu'miniintu ilahay waxay u hoggaansameen iyagoo raalli ku ah awcan wakadalika yani xayawaanaadka noolayaasha arlada ku dhaqan ee jinka iyo insiga aan ahayn iyo cidda samada ku sugan dhammaantood iyaguna ilaahay waa u hoggaansameen iyagoo raalli ku ah gaaladu ilaahay sharcigiisii waa diideen iyo diintiisii inay raacaan laakiin qadarkii ilaahay iyagoo ku khasban bay u hoggaansamayaan bimacnaa iyagoo aan khiyaar markaa ulahayn inay yani aan khilaafin aan si kala dooran ayay qadarkii raacayaan bimacnaa khiyaarkoodii waa waafaqay oo sida uu ilaahay qadaray ama doonay ayay iyaguna marka waxa weeye doonayaan marka iyagoo qadarka ilaahay aan khilaafayn bay qadarkii ilaahay siduu ilaahay qadaray ay yeelayaan oo ay samaynayaan laakiin sharcigiisi waa khilaafeen sharcigiisi waa khilaafeen marka waxaa laga tilmaamaya xukunkii qadariga ahaa inaanay khilaafayn baa laga tilmaamaya mana aha xukunka qadarigaa ah marka leeyahay ma khilaafayaan inaynay waxba dooranayn ficilna aynay ahayn ma aha ficil waa leeyihiin oo xaqiiqatan bay wax u samaynayaan waxna waa dooranayaan laakiin qadarka markaa doorashadooda kuma khilaafayaan wa ilayhi yurjacuun xagga ilaahay baa loo celinaya wa qaala tacaala ilahay wuxu uhi waman yabtagii ku kastoo doona hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan min jihati diin xagga diin ahaan u doono u raadiya falan yuqbala minhu lagama aqbalaayo wa huwa isagu fi laakhirati aakhiro gudaheedana min alkhaasiriina kuwa khasaaray ee guuldarraysuu ka mid yahay marka aayaadka uu sheikhu soo arooriyey waxay tilmaamayaan islaamnimada ayay sheegayaan diinaan islaam ahaynna ilaahay inaanu aqbalayn ayaa laynagu sheegaya oo markii nebi maxamed sala allahu alay wasalam lasoo diray dabadeed diinaan islaam ahayn oo cidnaba laga aqbalayaa ma jirto arkaanu islaami hamsa rukniyada ama tiirarka islaamnimadu waa shan can cabdillaahi bni cumar cabdillahi bni cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma labadoodaba ilaha raalliha ah ka noqdo cabdillahi iyo aabihiibe qaala inuu yidhi qaala rasuulu sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa hamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa hamsin shan baa lagu dhisay waa shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaa lagu dhisay qirista la qiraayo mid la caabudaa inaanu xaqa ahayn allah mooyaane yani allah oo qura in la caabudaa inay xaq tahay ciddii allah ka soo hadhay in la caabudaa inay baatil tahay wa ana muxammadan rasuulu llah waxaa kaloo lagu dhisay qirista la qiraayo inuu muxammadna sal allahu alayh wasalam rasuulu llahi uu yahay rasuulka ilaahay wa iqaami salaati salaada oogisteedaa lagu dhisay wa iitaa'i zakaati zakada bixinteedaa lagu dhisay wa xaji lbeyti beytka in la xajiyo oo baytullahi alxaraamka oo kacbada in loo xajo ayaa lagu dhisay wa sawmi ramadaana ramadaan soonkeedaa lagu dhisay la soomo shantaa tiir ama rukni baa lagu dhisay shahaadataynka oo rukni ah salaadoo la ogo oo ka labaad ah zakadoo la bixiyo ka saddexaad ah baydkoo la xajiyo ka afraad ah yacni ramadaan oo la soomo ka shanaada ah sheekuna waa inagu baraarujinayaa inay axaadiista qaarkoodna ay hormarinayaan xajka oo ay soonka dambaysiinayaan qaarna ay soonka hormarinayaan oo xajka dambaysiinayaan akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo saaray fi liimaan kitaabu liimaan oo saxiixiisa ka mida ku soo saaray wa muslimun muslimna waa soo saaray fi liimaani iimaan buu ku soo saaray kitaabu liimaan aydan lagu noqoyo tanbiih taqdiimu lxaji horumarinta xajka laga hormariyaa cala asawmi soonka laga hormariyaa waalmuttafaqu calayhi waa ka la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim labaduba soo wariyeen bukhaari iyo muslim labaduba waxay soo wariyeen xajkoo laga hormarinaayo soonka waa ka la isku waafaqsan yahay cinda albukhaariyi wa muslimi bukhaariyo muslim agtooda laisku waafaqay wa ama taqdiimu sawmi soonka hormarinta la hormarinaayo calaa xaji xajka laga horumarinayaa fa huwa ixdaa riwaayatay muslimin labada riwaayo ee muslim soo wariyey mid ahaanteed weeye mid ahaanteed weeyaan waxa oo sheekhu inoo tilmaamaya tiirarka islaamka inay shan yihiin hantaasina waa hanta xadiikaasi sheegay cabdulaahi bni cumar uu soo warinaayo hantaa rukni ama hantaa tiirba arkaanulislaam ay yihiin yanaa tiirarka islaamnimada islaamka ugu waaweyn weeyaan loogama jeedo islaamkao dhan baa intaas ah lagama tilmaamayo waayo islaamnimadu intaa waa ka ballaadhan tahay laakiin waxaa looga jeedaa tiirarka yani islaamka ugu waaweyn ayaa shantaasaa laga tilmaamaya cabdullahi bni cumar waxaa la weydiiye lagu yidhi alaa taqzu maxaad u jihaadi weyday baa lagu yidhi maxaad u jihaadi weyday sida xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood saxiixa ku aroortay markii lagu yidhi maxaad u jihaadi weyday ayuu dabeedna xadiidka akriyo uu yidhi rasuulka waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam inuu nebigu yidhi بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وxaj اlbayt wa sawmi ramadaan bimacnaa wuxuu tilmaamayaa jihaadku kama mid aha arkaanta islaamka kuma jiro saasuu ka tilmaamaya sidaas ayuu ka tilmaamaya marna waxa dhacday xadiidka intuu sheegay bunya islaamu alaa hamsin oo xadiidka uu tiriyey shanta rukni ayaa ninku yidhi wljihaad bimacnaa jihaadka maad ku dartid marka se aljihaadu xasanun jihaadku waa fiican yahay laakiin sidaasuu rasuulka sala allahu alayh wasalam una baray ama aanu ka maqalay yani ninkaas wuxuu la yaabay yani sidee jihaadka loogu dari waayey arkaanta islaamka markaasuu cabdullahi bni cumarna wuxuu u tilmaamayaa jihaadku inaanu arkaanta islaamka ku jirin yani saasuu u tilmaamaya almuhim arkaantaasna waxaa ugu sii weynaansha badan shahaadataynka yani labada shahaado ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah labadaa shahaado ayaa ugu weynaansha badan afarta rukniya kalena salaadaa ugu sii weyn tacriifu liimaan qeexista iimaanka la qeexaayo hada mabxaun aliimaanu nطq bاlisaani واctiqaad bاljanaani وcamalu bاljawaarixi واlarkaan aliimaanu iimaanku nطqun bilisaani dhawaq carabka laga dhawaaqaayo weeye waاctiqaadun biاljanaani rumayn qalbiga laga rumaynaayo weeye janaan waxaa la yidhaha qalbiga waayo waxaa qalbiga janaan loogu magacaabay qarsoonida uu qarsoon yahay daraaddeed maadada maadada waxa weeye janna waxay ku wareertaa waxay ku wareegaysaa iyo waxa laga ishtiqaaqayba wax qarsoon saas aawadeed yani falama janna calayhi leylu ra'aa kawkaba yani habeenkii mugdi buu leeyahay marka waxuu u qarinayaa jannadii waa inaga qarsoon tahay jinku waa inaga qarsoon yahay ila maadadii waxa weeye janano ayay marka waxa weeye asalkeedu ahaayeen junuunka oo waalida ahi waa cillo qarsoon bimacnaa waa jiro qofka maskaxda kaga jirtaa maaha cudwi xubin muuqanaysa oo la odhanayo halkanaa bugta maaha way qarsoon tahay muuqaalka waxaad mooddaa inuu caafimaad qabo laakiin cillada iyo xanuunka ku sugani maskaxda weeyi saas aawadeed junuun baa la yidhahdaa junuun ayaa la yidhahdaa qalbiga waxaa loo yidhi isaguna waa inaga qarsoon yahay aa wax markaa yani xagga hoose ku jira oo jawsku ku jira marka maadadu waxay ku wareegaysaa yani qarsooni bay ku wareegeysaa marka wactiqaadun biljanaan qalbiga in laga rumeeyo weeye wa camalun biljawaarix xubnaha in laga camal falo weeye jawaarix waxa xubnaha loo yidhi waxbaa lagu kasbadaa jawaarix bimacnaa kawaasib weeye arkaani rukniyada yani xubnaha looga jeedaaye in laga camal falo weeye wayaziidu waa kordhaa iimaanku biaacati aeecista ilaahay la aeecaayu ku kordhaa wayanqusu waa nuqsaamaa bilmacsiyati macsibuu ku nuqsaamaa haddii wanaag iyo aaco iyo cibaado lala yimaado ilaahay la caabudaayo iimaanku waa ziyaadaya waa kordhayaa waa xoogoobayaa haddii macsi lala yimaadiyo xumaanna iimaanku waa nuqsaamayaa marka macsida iyo bidcada iyo waa ku nuqsaamaa iimaanku marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan iimaanku inuu saddex qaybood yahay oo uu yahay qalbigoo laga rumeeyo oo laga ictiqaadiyo afka oo laga qiro xubnaha oo laga camal falo intaa mid walibana waa inay tahay waxa la qiraayo iyo waxa la caqiidaynaayo iyo waxa la camal falayaaba wax wanaagsan waa inay yihiin wax xun waa inaynay ahayn waayo wax xun in la sameeyaa iimaanka kama mid ahaa laakiin waxa xun in laga dheeraadaa iimaankay ka mid tahay waayo dheeraanshaha xaaraanta iyo xumaanta laga dheeraanayaa waa shay taaca oo wanaagsan weeye waa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo yani saas weya hadduu qofku afkoo keliya ka qiro oo laakiin qalbiga aanu ka rumayn muumin noqon maayo wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhir wama hum bimu'miniin dadka waxaa ka mid ah qaar odhanaya ilaahay baanu rumaynay iyo maalinta aakhiro afkay ka odhanayaan mu'miniinna ma aha waayo waa maxay caqiidadii qalbigaa ka maqan wamaa hum bimu'miniin saas aawadeed munaafiqiintu mu'miniin ma aha bimacnaa iimaankii xaqiiqiga ahaa kuma sugnaa iimaan naafica oo aakhiro anfacaya kuma sugnaa laakiin haddii la yidhahdo axkaamta muslimiinta ku dareeraysa ictibaarka iimaan bidaahir yani haddii aynay gaalnimadooda muujisan oo ay afka ka qiraan oo ay gaalnimadoodii qarsadaan axkaamtii mu'miniintu waa ku dareeraysaa waa imaan biaahirkaasi imaanka la tacriifinaya maaha imaanka la tacriifinaya waa maxay waa imaan xaqiiqi ama imaan naafic imaan dhaba ah weeye ama imaan ilahay agtiisa anfacaya ama alimaan sharci lakiin imaan biaahir waa kii aanu xadiidkii ku marray oo kale actiqaha fainaha mu'mina gabadha muxuu nebigu weydiiyey sal allahu aleyh wasalam laba su'aalood ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu llah qorahdaa mooyaane wax kale kama muuqan haddana intaas keliyuu nabigu ugu xukumay sal allahu alayh wasalam iimaan actiqaha fa mu'mina maxaa loo jeedaa axkaamtii ku xidhnayd iimaan ku xidhnayd waa ku dareeraysaa baa laga tilmaamaya yani taasaa looga jeedaa marka actiqaha fa mu'mina waxaa laga tilmaamayaa iimaan biaahir laakiin iimaanka halka lagu tacriifinayaa kaasi ma aha iimaan biaahir ma aha waa iimaan xaqiiqi waa iimaan dhab ah oo qofka anfacaya cinda allah ilahay agtiisa kaasaa tacriifkan lagu tacriifinaya saas aawadee xadiidkaa kale wax daliil uguma jira murji'ada ulaat murjia irjiada kuwa ku talax tegey ee yidhi waxa weeye markaa iimaanku waa in afka laga yidhaahdo keliya xadiidkaasi daliil uguma sugna waayo adilada sharciga ah waa in la kulmiyaa waa inaan daliil qofku markaysaga aanu dacalka qabsan inta kalena markaysaga aanu ka indhalaaban axkaamta waa in laga qaataa adilada mawduuca ku soo aroortay oo la kulmiyo waa in laga wada qaataa xaqaas haddii kale waxay noqonaysaa kitaabkii oo qaybna la beeninaayo qaybna laga gaaloobayo ayay noqonaysa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd marka haddii la yidhahdo iimaanku waa afko keliya oo laga yidhaahdo oo xadiidkaasaa noogu daliila ah. sidee loo gelaya adilada kale wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin yani aayadda ilahay wuxuu inoo sheegay iyagoo afka ka yidhi aamana billahi wa bilyawmi alaakhiri allahna waa rumaynay maalinta dambe qiyaamadana waa rumaynay haddana ilaahay wuxuu yidhi mu'miniin ma aha mu'miniin ma aha buu ilaahay yidhi iimaanka laga nafinaya waxa weeye waa iimaan xaqiiqi xadiidkan kalena waxaa la sheegayaa waa iimaan xukmi ama iimaan biaahir saas aawoodee imaam axmed ibnu xambal markii la weydiiyey xadiidka actiqa fa mu'mina wuxuu yidhi xukmuhaa xukmu lmu'mina yani mu'miniinta eh, ayay la xukum tahay oo axkaamtii islaamnimadu waa ku dareeraysaa baa looga jeedaa ruuxii markaa la yidhi qor mu'minada xoree haddii waxa weeye ruuxaasi markaa shahaadateynka qiro gaalnimana ayna ka muuqan inuu xoreeya waa uga ansaxaysaa guurkii marka waxa la guursanayay waa ansaxaysaa haddii gabadhu yani waxa weeye iimaankii ay muujisato shahaadateyinkii qirto gaalnimana ayna ka muuqan gabadhuna inay ninkii guursataa waa u bannaan tahay haddii waxa weeye intaa uu muujisto bisarfi nadar inagaan milicsanin qalbiga ciddaa iimaan ma ku jira mise kuma jiro waayo qalbigooda ma daalacan karo axkaamta adduunyaduna daahirkay ku dareertaan hadduu ruuxu yani qalbiga ka rumaysan yahay oo ka yaqiinsan yahay laakiin afka aanu ka qirin yadana waxa weeye muumin ma noqonayo وjaxaduu biha واstayqnatha anfusahum ظulma وaculuwa waxaa laynoo sheegay yani fircawn iyo waxaa laynoo sheegay inay qalbigooduna ay yaqiinsadeen oo naftoodu yaqiinsato si hubaala u rumaysay bimacnaa ay u garteen yani xaqa iyo risaaladda muuse inay xaq tahay haddana afka maadaama ay ka dafireen mu'miniin may noqon gaalay ahaayeen macrifadii qalbiga iyo garashadii qalbiga ay ka garanayeen iyo yaqiintii qalbiga keliya kuma fillaan markay afka ka qiri waayeen afka ka dafireen ee waxay noqdeen gaalo acmaasha saalixa ahi waxay ka mid tahay iimaanka aliimaanu bidcu wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaaطaة اlأda can الطariiq wاlxayaau shucbaة min aliimaan marka acmaasha saalixiin iimaanka ka mid tahay adila loo hayaa aayaati axaadiis waa jiraan